wax bixiso adilada ku soo aroortay axaadiidta nabigeena sal l slm ka mid ah ayuu baabkan u baab yahay cumrihii iyo ruqbadii aan soo marnay labadaba watii aan sheegnay inay naafida tahay oo wixii lasoo reebtay oo cumrigaa wixii ka dambeeyo dhimashadaa wixii ka dambeeyo kii mucamarka ahaa cumro ahaan loo siiyey eh, loo siiyey iyo kii mowdka isla sugaayey hadduu hor dhinto in xoolihii lasoo celiyo waa tii la diiday oo xoolihii inay socdaan ay noqotay qodoba qodobkaas waxaa soo hoosgeli marka haweeneyda maadaama kitaabu lhiba amaba nooc hibe ah ay tahay haweeneyda haddii ay wax ay hibeyso oo xoolaheeda ay wax ka bixiso ninna ay leedahay oy xaas tahay xoolaha iyaga ah arinta ayada arrin banaan miya misma bannaano asalka qofta muslimadda ah oo baaliqada ah oo raashidada ah qofta ayada ah oonan waalnayn waa tasarufkeeda oo maaliga ah ay xoolaheeda ku tasarufta asal ahaan waa u jaa-is axaadiistan noo imaan doonta oo labada hore m ah, labada hore waxay ka hadlayaan arintan ay ka hadlayaan haweeneyda in xoolaheedii ay bixiso weliba waxay cabirayaan in haddii ay xaas tahay oy nin leedahay in xoolaheedii ee ay bixinaynin oo iyada oonan idin helin khulaasada hadalkan marka waxaa weeyaan culimada waxay leeyihin maalka laga hadla waa maalkii ninkeedii oy gacanta ku haysay tajawusan maadaama ninkeedii hantidiisii ay gacanta ku hayso iyada waxaa weeyaan isaga oon idmin waxyaabaha yaryaroo adeega iyo waxyaabaha sonkorto iyo bariiskoo iyo kunkoo iyo boqolkoo iyo wax lamid iyo wax yaryaroo iska un aan aada loo tabayn oon macno weyn lahayn wixii ka badan oo xoolo hanti lagu sheegi karo ninka xoolihiis kama bixin karto saas ayaa loola jeeda ay leyiin haddii taa la yihahdo marka laa ishkaala wax culays ahoo meesha imaanaa maba jirto weyaan laakiin culayska wuxuu imaanayaa haddii la yidhaahdo hantidii iyada ay lahayd oy milkisay ma bixin karto iyada oona ninkeeda fasax ka helin arrinkan marka culimmada waa masalo laisku yara jijiiday laakiin sida ugu quruxda badan waxaa weeyaan kaba soo qaad haweeneyda iyo ninkeeda way galeen huna libaasu lakum waantum libaasu lahun haddii marka xoolo weyra culus la bixini oo xoolo badan la bixini in liis ogeysiiyo oo waxaa weya khaasatan haweenayda ay ninkeedii iyadoo ku sharfayso iyada oo ku ixtiraamaysa iyadoo dhowraysa min baabi alcishra zawjiya habdhaqanka iyo wadadhaqanka zawjinimada iyadoo ilaalinaysa inay tidhaha warniyo hal milyan ayaan meel fulaan ku bixin rabaa ama hebel ayaan siin rabaa ogow inay tiro wargeliso inay quruxsan tahay oo laga yaabo inuu yihahdo way fiican tahay arrinta ayad arrin fiican wa ama uu yidhah sooma habooneen maadaama lafsanaga waxaa iskaga baahana inaad nus nooga reebto amaba aad maxaa ahaye qolyahaas kaligood siininoo qolo fulaan iyo dad fulaan iyo ka dhibaysan oo ka dhib badan maxaa yeelay la socda dumarka inkastoo waxaa weeyaan eh, suuqleyda ay iga yaqaanaan Eh, kuwa suuqleyda noqday oo si fiican u galay ay ragga ka lajeclo badan yihiin mararka qaar waa ka naxariis badan yihin waxaa laga yaabaa haweeneydii in qof oyna ay aragto waa baahanahay waan kadadanahay kadibna halkii milyanoo muxuu ahaa waba ka haan ay ka milkisay ay marka intay la booda ay faraq ugu shubtaa laga yaabaa kaana uusan hal milyan u baahnayn amaba uu turfutooro iyo beenaalo uu yahay waa taqaanaan kuwa hadda beryaha waad aragteen yacni oo ummadda eh, khaldo kadibna saas markaas oo kale haddii ninkeedba la joogo inuu dhihi laha laga yaaba waxaad yeeli ilahi wuxuu yihi subxana wa tacaala walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuta kula lbasti qoortana ha ku dhejinin hana wada dhiibin rabbi u yihi subxaana wa tacala waxaad yeelaysaa wixii noo kala reeb amaba ninka aqan waa tulufatoori masaajidda muxuu aha qaar inta ka istaaga beenta sheegi jiray oo muxuu aha qof meydaan dul jooga waxyaabaha dha la yaab kale waxaa ka mid a ah, hadda ragga qaar oo meelahan ka istaago isbuucan dhexdiisa ay dhacday isbuucan gudihiis ay dhacday nin baa halkan istaagay kile iyo hawle ayuu sheegaayey kadibna manajarka iyo raggaas kore ayaa xuseena loo tagay ninki waa la baaray ma kile hay noogey qofkaan soo aragne faryaradu ka baxay sida jinnigii carbig qaar waxay ku leeyihiin meyd baa yeel hay kaanaga soo daweyna keen faryarada ka baxayaan maalin dhexdaasa waxaa ka dhacday sawtii sida lai sheegay nin baa masaajidka istaagay wuxuu dhahay dad soo islaamay ayaan kutubo qur-aan ah iyo kutubo noocaas u rabaa u rabaa lacagta loo baahan yahy waa inta ayada ah waa konton kun waa afartan kun waa boqol kun wax buu sheegay muslimiinta nin ka mid aho inuu yaqaan laga yaaba amaba khayr jacayl iska qabay ayaa istaag wuxuu yidhi waxaad yeeli miiqaad u baahan tahay inta ayada anaa kuu soo gedi anaa soo gediy meeshaan kuu keenay muxuu ahaa ii sheegun waaguu dhahay eh, muslimiinta ka fariis wuu fariisiyey kadibna waa israaceeno markii kistoo la yar socday oo masaajidka laga baxay ayuu ku soo jees markaasuu yidhi waryaa adig risqaygaad mxuu aha aad hortaagan soo maha wuxuu yidhi haddaad dib dambe aan wejigayga aad ugu soo baxda ma noolaanayso ogow feer baan kala daali waa arrin ay ku dhacday marka turuftoor noocaasaa laga yaaba gabadh inuu damdamaleey oo kuwii yaraa oy ama ku danaysan lahayd ama aabbeed ama hooyadeed ama ilmaheedii ama ninkeedii ama wadanaheedii khaaskeed ay ku qabsan lahayd ama ay khayr ku darsan lahayd inuu ka gacan mariyaa laga yaaba marka min hada albaab inay tahay waa suuragal laakiin shaki ma lahan qofta muminada ah muslimadda ah, qofka mukalafadda ah xur waxay u tahay tasarufka maalkeeda haddii ay raashidad maxaa u daliila nabigeena sal allahu alay waslam zaynab ina ahdan ila mis maymuna weliba zaynab in ahdan filaya bint jaxsh ayaa gabar xuraysay maymuna labaa ka mid weeyaan nabigeena ma ogeyn sal allahu alay wasalam marka naf la xuraynaa ma garan kartaan waxay tahay inay xurayso oo nabigeena uusan ogeyn alayh salaa slam laakiin arrintan xaadiistan ay ka hadli doonaan labada xadiida inkastoo axaadiista qaarkood maqaalna lagu yaro sheego asal ahaana alimaam albani cali raxmatullah iyo admi kaleba ay saxiix ay yihahdeen dana waxaa weeyaan masaladaas ma ahan haweeneyda inaa la garbaduuba ma ahan macneeda kama dhisno weya kama dhigno waaya baabu caiyati اlmarأati haweeneyda waxbixinteeda bikayri idni zawjiha ninkeeda oonan idmin ama idin la-aantiisa wuxuu ku soo rarayu baabkan u baab yahay xadii saddex kun todoba boqol iyo lixi kontonaad waa xadiiثun xasanu صaxiix akhbarna moxamed ibn macmar alqaysi waa saduuq qaala xadaثana xibaan ibn hilaal اlbaahili waa iqaة tabt qaala xadaثana xamaad ibn slmta waa iqaة cabid xaa xadiidku taxwiiliyey dariiq kale cusub aa soo bilowda la socda qaala imam nasa wuxuu yihi ali raxmat ullah akhbaranii ibraahim ibnu yunis ibn moxamed almuadib muadib weeyaan wa saduuq qaala xadaana abi abiisna waxaa wey yunis ibn muxamed wa iqatun tabt qaala xadaana qala wuxuu yidhi xadaana xamaad ibn salamata wa iqatun caabid can daawuud eh, wa huwa ibnu abi hind wa iqatun eh, mutqinun ah, ninka isaga ah hy wa iqatun mutqin kaana yahimu fii aakhiri cahdihi kow wa xabiib almucalim xabiib اbصri almucalim waxaa weya waa saduuq can camr ibn شhucayb waa saduuq can abihi شhucayb ibn muxamed ibn cabdilahi ibn camr ibn caasi isna waa saduuq samica min jadihi شhucayb oo ina muxamed ah muxamedna waxaa dhalay cabdilahi bn camr ibn caasi awowgiis uu ka maqlay waana saduuq awowgiis oo cabdilahi bn camr ibn caasi ayuu ka maqlay sidaa weeyaan marka marka lagu leeyahay jadihi waa jad waxaa weyaan camar maahna waa jad hucayb jad shucayb weyaan ana rasu s sal اla ala slam qa rsulkan wuxuu yihi jaddi wa cbdlah bin cmr bin caas radi a ta ana rasu s qa rsulkan wuxuu yihi laa yajuzu ma banaan limraatin haweeney hibatun inay bixisa fii maaliha maalkeeda idaa malaka hadduu hanta zawjuha ninkeeda cismatahaa xerageeda hadduu marba mxuu ahaa caqdigiisa uu ku dhaca haweeneyda xoolaad inay iskaga baashaasho looma ogola xadiidka loo fahmayaa soo ma jeedaan wixii tafaasiilahaa iyo wixii ku jirayna waan soo hormarinayo haweeneyda waa xuratu tasaruf laakiin waxaa laga yaabaa inay mid tahay xoolaha ninkeeda inay taha laga yaaba waxaa kaloo dhici karto in min baabi istixsaan inay saa fiican tahay oo cishradii ay arrintan ku jirto saan ku wanaag badan tahay inay habboonta in la ishaara oo farta lagu fiiqaana waa suuragal labadaba wallahu aclam xadيث سدح kun todoba boqol iyo todoba iyo kontonaad wa xadيث xasan صحيح أخbarna ismاعيل بن مسعوud الجحdري wa ثiqة qala xadaثna khالد بن xاrث الujaymi wa ثiqة tbt qala xadaثna xuseين ibn dakan mucalim waa iqatun rubama wahim can camr bn shucayb ana abaahu abihiis oo shucayb ibn muxamed ibn camr ibn cabdilahi bn camr alcasi xadata wuxuu shegay can abdilahi bn camr mujadan can jaddihiid marka meesha xagga la dhigay cabdilahi bn camr kaaba lagu sheegay xadiidku taxwiili ariiq kale ayuu imaamka ku soo aroorinaya qaala wuxuu yidhi imam nasaa-i wa akhbarna waxaa noo warram xumayd ibn mascada xumayd ibn mascada qaar saduuq bay ku sheegaan qaarna hiq ay ku sheegaan nacam xaafid ibn xajarna ismaaciil mascuud aljaxdari sooma soo asaga maaha ya ma ismaaciil aljaxdari soo maha waa iqa qaala xadaana khaalid ibn xasan ujaymi kii horan ku noqon wa abaranii umayd ismaaciil maaha xumayd ibn sacd waxaa weya saduqna lagu sheegaa waxaan u noqday ismaaciil xumayd ibn sacd saduqna waa lagu sheega iqan waa lagu sheegaa alimaam dahabi eh, iqu ku sheegaa xaafid ibn xajar wuu ka yara warwareegtaa marka balse fiiriye xumayd ibn mascad qaal wuxuu yih xumayd ya saduuq ku sheega dahabi xaafid ibn xajar waa ka warwareegaaba xaafid ibn xajar haalib waa ka warwareegaa toos uma abaano qaala xadaثana yaziid ibn zurayc waa tabt qaala xadaثana xuseyn almucalim can camr bn shacayb can abihi can jadihi qaala wuxuu yidhi lamaa goorti fataxa uu furay rasul rasulka sal sl makata maka uu furay qaama wuu istaagay khaiiban xaal uu yahay mid khudbayna nabigeena ala sl slam faqala wuxuu yidhi fii khudbatii wuxuu ku yidhi khudbadiisi laa yajuusu uma bannaan limra'atin haweeney caiyatun siisma iyo bixin ilaa biidni zawjiha ninkeeda inuu idin mooyane meel kale hala aadin marka tan waxaad la aadaan xoolihii ayada ay lahayn oo ninkeedii lahaa ood u dhiibtay muxuu ahaa inay saas kaga faraqdo hal milina udhibt konton udhiibtay boqol kun udhiibtay hay miskiina imaada boqolkiiba kutaag konton kutaag milyan kutaag looma ogola saa maaha xaalada noocaas ma lakin waxyaabahan yani macruufka kaba soo qaata weynayde eh, qof miskiinoo socda u yimid kunkoo shilan iyo shantoo boqol iyo yani qada ka bixi iyo waxyaaba yaroo iska kokooban transbora u baahan waxbaa igu taagan labadan kun wax noocaas oo ninkeeda inta badanna haaliban uusan inaad inaad tabin laga yaaba waxaa laga yaabaa labadaas kun inay dadka qaar u tahay laba milyan liyunfiq duu sacatin min sacatii waxaan ka hadla aniga dadka dhexdhexaadkaan ka hadli ee dadka hoosa labada kun ay waxay ku tahayba muxuu ahaa guur kusoo duntay la socda lidaalika hadda xaafadahan hadda eh, nairobidan aan ku nool nahay dad badan oo muslimiin hoo degan ayaa guryo waxay degan yihiin laba kunoo shilla xaqiiqa saddex kunoo shil guryo ay degan yihiin dad muslimiina oo awlaadlah kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed canug haysta ayaa laga yaaba guri shan kun ay degan yihin afar kunna saddex kun ay degan yihin oo jiingad iyo meelo un iska cajaa'ib badan marka kii asaga haddii marka qofkii ah, miskiinka u imaada shantoo kunaad lahay bal bishii iskaga bixi ay ku tuurta de waa rin mxuu ahaa konton kun oo lacag ka haysta laga tuuray ama boqol kun oo lacag ad ka haysta laga tuuray ay noqonaysaa marka sidaa weyaan xadii saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadii daciif isnaad sanadkiisa waa daciif laakiin macnaheeda ma ahan inuu xadiidka eh, matnigiisa daciif yahay akhbaranaa hanaad ibnu sari abu sari imaam nasaai hadalkaa yii wey abarna nin kale waa imaam nasaai qaal wuxuu yihi eh, abarna waxaa noo warmay hanaad ibnu sari abu sari waa iqa qaala xadaana abu bakr ibnu cayaash alasadi waa iqatun caabid yaxya ebn maxaa idiin qoran ebel hey abidaas meesha kuma jirto akhyaaray an yaxya ibna abi hani ayaa anaga noo qoran marka yaxya ibnu hani weyaan yaxya ibnu hani ibn curwa almuraadi wa iqatu u riwaayatu can mascuud mursala can abi xudayfata abi xudayfa abi xudayfa waa ninke cabdullaahi ibn cabdulahi bin makhlad martabadiis majhuul ninkan dambu la dadyahay ninkan dambe asagoo isleeyihin waa laba majhuul cabdullahi ibnu makhlad miya makhlad waa majhuul majhuul weyaan majhuulka lagu sheega waa majhuul alcayn mis alaal alaal weyaan waaya an cabdilmalik ibn moxamed ibn bishir alkuufi waa majhuul isna alaal can cabdiرaحmaan ibn calqamata الtaqafi yuqaal lahu suxba wadakar ibn xibbaan fii iqaati الtaabiciin qaala wuxuu yihi qadima waxaa soo galay wafd aqiif niminka reer aqiif ma taqaanaa reer aqiif ma taqaanaan akhyaaray waa niminka khatarta ahaa oo xajaaj uu ka dhashay magaalo طaaifna degnaa nabigeenana salى اllahu عalayhi waali waslm dhibaateeyey kafaaradeed maxay noqda mataqaanaa niminka ayagaha oo si ogaad nabigu u galay alayh salatu slaam oo malakuljibaal iyo jibriil ay iskugu tageen in labada mxu buurood lagu dabagediya iyagay macal la rabay ragga ayaga ahaa waxay ugu abaalgudeen oy bilo sharaf ku qaateen markuu nabiga dhintay calayhi salaa magaalo dhinka o dhan way ridoobeen ilaa maka almadiina wa aa'if bes inkastoo dhammaan soo wada noqdeen marka maka iyo madiine ayay waay la noqd la noqotay magaaladoodii iyo dadkoodii waxay noqdeen weliba waa lala hadlay oo ninkii amiirkooda waxuu ku yidhi war inkaan qaboyin waxaad yeelaysaan islaamnimadii beriga hore talaku iyo un yani inaad u degdeg inaad samaysan maanta markuu ilaahay meeshii nicmad in haddana waxaa weeyaan ha noqonina kuwa horeeya oo meesha waxaad yeelaysaan ee tartiibsada ilaahay sidii uu ku sugay subxaana wa tacaala marka runtii nimankaas ree haqiif wafdigoodii ayaa calaa rasul rasulka yimi sal slm wamacahum hadiyatun iyagoo hadiye wadaan fa wuxuu yidhi hadiyatun am sadaqa ma hadiyad baad wadaan min sadaqaad wadaan fain kaanat hadiyatun hadiyahadii ay tahay fainama in kalman yubtaqa waxaa lagu dalbaa biha iyada wajhula wajhu rasul rasulka wejigii sal slm nabigaad weji ugu raadsanaysaan wa qadaa اlxaajati iyo danta in idiin gudaa doonaysaan kow wain kaana sadaqatun haddii ay tahayna hy meeshaan fain kaanat hadiyatun fain kaanat hadiyatan yay u qoranta axsanta hadiyatanta waaba waa qasanayba bismi اllaahi الraxmaan الraxiim hadiyatan dhaha heeray sadaqatanna dhaha o fain kaanat hadii ay hadiyatan hadiyad oo waxaa weya waxay noqonaysaa hadiy hadiyatan hadii la yihah waxay noqonaysaa ya ah. ah, wujida meesha dee wujuud ma taale hadi waxa aad wadaan haddii ay tahay fain kaanat Eh, waxyaabahan aad wadaan marka eh, taqriiban hadiya tantaasubay ku haboonta xaggana waa kitaabka ya ya hadiyatan sooma ah, khalaas meesha halkaas waa lada haddii kaana taamo laga dhigo oo muxuu ahaa wujida laga dhigo sax waa laakiin macnihiian sidaarna noqonayn macnihi kharimi wain kaanat haddii ay tahay waxaanaad sidaan hadiyatan hadiyad fainama in kalma yutaqa biha wajhu rasulka wajgiisa lagu dalbi sal slm iyo wa qadaa iyo dantii aad muxuu ahaa iyo wa alxaaja miya idin qornays wa qadaa alxaaja wa qadaa alxaaja nacam wajh ullahi marka waxay ku cadfan tahay wejiga wain kaana dii ay tahay sadaqatan sadaqa haddii ay tahayna fainama in kalma yutaqa biha waxa lagu dalbaa wajhu rasuuli lahi wajhu llahi wajiga alla caza wajal qaalo waxay la maya sadqa ma ahn bal hadiyatu waa hadiyad weeyaan faqabilaha minhum wuu ka aqbal nabigena sal slm waqacada macahum wuu la fariistay yusaa'iluhum isagaoo su-aalo weydiinaya wayusaa'iluunahu ayagana ay su-aal weydiinayaan nabigena sal slm xata sala duhra ilaa duhurka uu la tukada maca alcasri uu la tukada ma jamciyey maye waxaa weeyaan waa jamciga suuriga ahaa oo salaada duhur ayuu nabigeena dib u dhigay calayhi salaat markuu dib u dhigay oo muxuu aakhirka salaada duhur la joogo ayuu tukaday markii laga baxayna salaada casr awalkeeda ayaa galay saasuu nabigeenu tukaday calayhi salaatu wasalaam saasay leeyihin xadiidka laakiin waa daciifo wa laa taquum caleyh xuja taasaa noo dhib yar xadiidkadu marba daciif yahay inaan ka durdurin taasaa noo ron saddex kun todoba boqol iyo sagaal iyo eh, sagaal iyo iyo kontonaad eh, xadiidun xasanan saxiix weeyaan ahbaranaa caasim ibnu khushaysh abu caasim miya ha axsanta ah, ahbaranaa abu caasim khushaysh ibnu asram ayuu imaam imaam imaam nasaa-i uu leeyahay waxaa noo warramay abu caasim النسائي wa ثiqة xاaفظ qala xadثna cبدiرزاq iبن hmام السنcاني wa ثiqة xاaفظ qaala anba'ana macmar ibn rashid alazdi waa iqat habt can ibn cujlaan maxamed ibn cujlaan alqurashi waa saduuqu ikhtalaa ikhtalaطat calayhi axaadiiث abi hurayra radia allahu tacala arda can saciid ibn musayab miya ibn abi caruba saciid ibn sayib miya mise waa ibn abi caruba ya haaliba abu hurayra dee saciid ibn kaysaan maqburi wa waa iqa can abi hurayraa radia allahu taala a qala wuxuu yidhi ana rasul sl sl sl rsulkan wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan damcay ama aan ku fikiray anlaa aqbala inaanan aqbalin hadiyatan hadiyad aanan ka aqbalin ilaa min qurayshiyin nin reer quraysheed ah a mooyane aw ansaariyin ama nin reer ansaareed mooyane aw aqafiyin reer haqiif oo raggii daa'if degnaa inuu halkaa ka soo jeedo mooyane aw dawsiyin ama reer dows abu hureyre tolkiisa afartaas qola cidaan ahayn inaan wax hadiyadoo ii keenaan aan ka qaadanin ayaan ku fikriy nabiga sal slm maxaa yeelay ragga ayaga ah wax u daba yeela ma jirin waxay bixinayaan khalaas hadda waxaa nimin aan la yaabay oo rag badan akhyaarna iga warrameen doctor eh, axmed eh, eh, doctor axmed jaamac ismaaciil mere ayaa iiga warramayoo wuxuu joogi jiray meesha la yidhaahdo cunayse iyo burayde iyo meesha qasiim ayuu joogi jiray waxaan la shaqo jiru marka muddo hay-at aliqaat alcaalamiya inay hadan filaya aan xafiis u fadhiyey niminka marka meesha jooga waa jalaf dad adadag wa hadal adag yacnii aan u joojinin ummadda u joojinin wa nimin soo yara taagtaagan wa marka wuxuu soo qaaday marka muxuu ahaa jawaan lacaguu soo qaaday dhabarku soo saaranay ama boorsa si u socdo waxaa weeyaan asalaamu calaykum intuu salaam ayuu marka uga agtuuri oo masaakiinta la sheegayo ba-ay muxuu ahaa hashan si intuu dhaho iska dhaqaaqi ya saas u tuuri laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran marka wax u daba yeelo ma lahan malahas saas dhaqankaas ay lahaan jireenoo wixii ilaahay dartii ay u bixiyaanoo sadaqa oo muxuah ay u bixiyaan ama hadiyad ha noqoto amaba ha noqoto xataa waxyaabaha ay u bixinaan sadaqada eh wax u daba yeelle ma jiri jirin laakiin qolyahan kale wax inay u daba yeeleenaa suuragal ah ama kuwa iyaga inuu nabigeenna ka yaqaanay wanaag kuwan kalena ay arin mararka qaar ay howlo kala u daba yeeleena suuragal wallahu aclam dadka waa kala duwan yihin dadka wax bixiyo aqraabta iyo ahdaafta loo bixiyo waa kala duwanta weyaan intaa waxaa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ya xadiid baa dhiman xadii kun todoba boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiix akhbarana isxaaq ibn ibraahim alxamdali ayuu yihi imam anasaaci raxmatullahi ah, wa hiqatun habt imaam xuja qaala xaddaثna waka ibn jarax aلru'aasi qala xaddaثna shucba can qataada can anas ibni malikin khadima rasul lah sal slm khadima rasul lah sal slm radia allahu tacala ardah ana rasul rasulka sal sl utiya waxaa loo keenay bilaxmin hilib ayaa loo keenay faqala wuxu yhi hilibkan muxuu ahaa faqiila waxaa la yidhi tusaddiqa bihi calaa bariira bariira ayaa lagu sadaqaystay faqala wuxuu yidhi huwa lahaa sadaqa huwa hilibkaas lahaa iyada wuxuu yahay sadaqatun sadaqa walana annagana wuxuu noo yahay hadiyatun hadiyad ayuu nabi sal allahu calayhi waaalihi wasalam marka caiyat lmara bikayri idni <laughs> zawjiha ma soo gelitan adi cal cumuum masalada waan ka soo hadalnay labadan marka muxuu ahaa xadiid ama saddexdan xadiid waxaa weeyaan taqriiban tarjamada imaamka uu dhigay aad uguma muuqato midaan dambe ayaa laga yaaba in wax loo luqluuqa intaa waxaa nooga ilaaday kitaab alcumra bifadli min rabbina tabaaraka wa halkan waxaan ka bilaabaynaa kitaabu alaymaani wanuduur kitaabu alaymaani dhaaraha kitaabkiah kitaabu alaymaani dhaaraha kitaabkooda iwanuduur iyo nadarada nadaryaalka oo qofka annaga sharad ay dhahaan muxuu ahaa soomaalida nadarka sharad ahaanna waa uu iska dhahaan marka aymaan waa dhaarta jamcu yamiin waa nuduurna waa jamcu nadrin dhaara iyo nadaryaala kitaabkii lagu caddayn lahay ayaa halkan aan ka bilaabayna in sha tabaaraka watacaala xadiidka saddex kun todoba boqol iyo kob iyo lixdanaad waa xadiid saxiix akhbarana alimaam annasa'i wuxuu yihi akhbarana axmed ibn sulaymaan aruhaawi wa iqatun xaafid wa muusa ibn cabdiraxmaan alkendi wa iqa qaala xadaana muxamed ibnu bishr alcabdi wa iqatun xaafid qaala xadaana sufyaan اthawri can muusa ibni cuqba imaamu fi lmahaazi wa iqatun faqiih can saali bn cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma can saali bn cabdillahi bni cumar waxaa waiqatun فقيه أحد الفقهاء weyaan عن بن cمر رaضي الله taعa عnهma qal عبد لله بن cمر كاaنaت waxay ahaatay يمiiن dhar halkaa waa marka waxaa weeyaan kaanada taamka ahayd halkaaray ku haboonta kaanat yamiinu dhar ayay ahayd yaxlifu calayha rasuula rasulka al uu ku dhaarta laa maya wa muqalibi alquluub hadlihii quluubta rogrogay ayaan ku dhaartay ayuu dhihi jir laa markasta wa muxuu ahaa la weydiiye arrintaas laa maya wa muqalib اlquluub allihii quluubta rogrogay baan ku dhaartay ayuu nabiga dhihi jir sal slm wuxuu ku dhaarnaa marka waxay tahay allihii quluubtan milkiyey oo rabbi subxaana wa tacaala hantay marka in lagu dhaaran karo oo qofkaad dhihi karta nacam wamuqalib alquluub laa wamuqalib اlquluub inaad dhihi karto waayahay baabka labaad alxalifu bimusarifi اlquluub quluubta allihii rogrogaayey waa isku muxuu aha macno dhow yihiin inay bannaanta yu baabkan u baabay xadis kun todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis xasana qaala alimam nasai akhbaranii moxamed ibnu yaxya ibnu cabdillaahi adduhli wa iqatu xaafidun jaliil qala xadaثna moxamed ibnu salt abu yacla albصri wa saduuqun yahim qala xadaثna cabdullahi bn raja almaki iqatu tagayara xifdu qaliila can cabaad ibnu isxaaq اlqurashi wa saduuqun rumiya biاlqadr can الzuhri can salim can abihi cabdulahi bn cumar weya radi allahu taala anhuma waraxima jamic ruwaat qaluu fi cbdullahi bn cumar kaanat waxay ahaatay yamiinu rasul alatii taasu yaxlifu biha u ku dhaarto laa maya wa musarifi alquluub allihii quluubtii rogrogaayey ama ayaan ku dhaartay marka dhib ma lahan weyaan in allah subxaana wa tacaala sifaadkiisa lagu dhaarta dhib ma lahan oo sifooyinkiisa waxaa weeyaan iyo asmaadiisa waa lagu dhaaran karaa baabu اxalifi dhaar la dhaarta bicizat اllaahi caza wajal alle cizadiisa inaad ku dhaarto qofka ood bicizat illaahi ama wacizatika aad tiraad inay bannaan tahay o dhib lahayn ayuu baabkan u sharafta ilaahay iyo cizadiisa inaad ku dhaarato dhimana waa sifo sifaatkiis ka mid ah allah subxana wa tacala xadiis saddex kun todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis xasanan saxiix qaala alimam nasai alamtul akhbarana isxaaq ibn ibraahim qaala anbana alfadl ibn muusa asinaani wa iqatun tabtun rubama aqrab qaala xadaana muxamed ibn camr ibn calqamat aleythi wa saduuqu lahu awhaam qال xadثna abu سلمة cبdرحمaن wa ثiqة فقيه can abi hurayرaةa radي الlaه taعala ض can rasul rsulkan wuxuu yidhi lamaa goortii khalaqa uu uumi allah alla weyn aljannata janna uumi wanaar naar uu uumay arsala jibriila ayuu diray calayhi salaam ila aljannati jannada ayuu u diray faqala wuxuu yhi undur ilayha soo eeg wa ilaa maa acdadtu waxaan u diyaariyey liahliha ahalkeeda fiiha gudaheedan ugu diyaariyey soo eeg jibriilow rabbigan ayaa subxaana wa tacala jibriil u diray jannada iyo wix lagu diyari inuu soo arko indhaha soo saaro fanadar ilah wuu soo eegay farajac wuu soo noqdayo faqal wuxu yhi wacizatika cizadaada iyo weynadaada iyo sharaftaada rabbi oo ku dhaartay laa yasmacu ma maqla biha jannadii axadun qof ilaa hadduu maqla dakhala wuu geli hadalba ma laha fa amara bihaa markaas wuu rabbigan faray fa xufat bilmakaarihi waxyaabaha nafta ay necab tahay ayaa hayhaab ama muxuu ahay sarsar looga dhigay oo saa loogu wareejiyey kadibna wuu eegay ku noqday faqala u cizatika cizadaada ayaan ku dhaartay rabbiyow laqad khashiitu waxaan ka baqay anlaa yadkhulha inuusan gelin axadun qof inuusan gelin oo waxyaabaha lagu hareereeyey ayaa nafta ayaadu nacabta waya qala wuxu yidhi idhabta fandur ila naari naart soo eeg jibriil baa la diri wa ilaa maa cadaab soo eeg cadadtu ana diyaar liahliha ehelkeeda fiihaan ugu diyaariyey fa ilayha wuu eegay jibriil calayhi اsalaam faidaa hiya waaba iyadoo yarkabu u kori bacduha barkeedna bacdan oo iyadoo isburburini oo saas muxuu ahaa u rogrogmi oo isdul fuuli weyaan xaalad adag ay ku sugan tahay farajacuu rabbi u laabta subxana watacala faqal wuxu yhi wacizatika maan ku dhaartay laa yadkhula axadun qof ma galo fa amara biha markaasuu rabbi faray faxufat bishahawaat waxyaabaha nafta ay jeceshahay ayaa waxaa weya saa loogu hareeriyey waa naarti faqala wuxu irjic ilaaba fandur ilaaha eeg fanadar ilaah wuu soo eega faidaa hiya waaba iyadoo qad xufid bishahwaat waxyaabaha nafafta ay jecel yihiin lagu xarareeyey farajaca markaasuu noqday waqaala wuxuu yidhi wacizatika sharaftaada rabbi oo ku dhaartaye laqad khashiitu waxaan ka baqay anlaa yanjuwa inuusan ka badbaaday minha naarti axadun qof ilaa dahalaa ilaa hadduu jiro dakhalaha inuu galo maxalushaahidka wacizatika wacizatika weyaan taas dhib ma lahan laakiin mowqofka in la yar agisaa u dadkii maxaa u diidan mukhaadaraad iyo qaad iyo sigaar inay iska dhaafaan dadkii maxaa u diidan in ay gabdhihii xijaabtaan raggii maxaa u diidan iyo dadka shaqaysanaya inay xalaasha ay martaan dadkii maxaa u diidan indhahooda inay ilaaliyaan dadkii maxaa u diidan inay waxaa weeyaan gacmahooda xaaraamta lisasalaama iyo waxyaabahan ajaanibta ah, maxaa u diidan dadkii maxaa u diidan zinada inay iska dhowraan dadkii maxaa u diidan inay ribada iska dhowraan dadkii maxaa u diidan runta inay sheegaan dadkii maxaa ku qasbay inay been sheegaan waxaasoo dhan xufat الnaaru bالشhahawaat wa waxufat اljannatu biاlmakaarih marka markaad makaarida arka aada aragto taraad jannadii ayaa meesha ayada aad taallo janno sideedaba somalida waxay dhihi jireen nin baa dhawaaqay markaas wuxuu dhawaaqay dheef wuxuu dhahay dheefey markuu dhawaaqay ayadna way maqashay iyadoo meel fog joogta inteed joogtaa markaasa waxay ku tidhi dhib ayaan ka dambeeyaa dhib dhiba hal dhexda yeelo dheef marto inaad gaarto marka <laughs> waa inaad aad dhibkaad sii marto hadda dhallinyaradan da'da yaro hadda xilligaan joogto ad aragteeno wuxuu iphone yar waxaad ku dadaalaa wax alla wixii aad heli kara oo ama soo shaxaadi kara ama aad soo shaqaysan kara inaad iphoneka aad ku soo gato dhagahana waxaad gashto xogaha aad soo raadsado yaro quruxsan kadibna waxaa weeyaan ama mid dilacsan ha noqdo mid kala noqda wx hadda lagu libistana uu qaato kadibna uu khiyaal ku marka isagoo diyaaradala isagoo baabuurla isagoo muxuu ahaa gudyala isagoo sidaa ah khiyaal ayuu ku nool yahay saasuu jiifaa wax ka tabar daran oo ka hawo badan yani adduunka waxaa la yaabi tabar darana oo waxaa weya waxraasi yara hunguri badana oo waxraasi yara dub meeshay rabaan fogaan badana dadaal yara waa la yaabi dayarta xilligan joogta dayarta berigii hore muxuu ahaa qof toban sano jira ayaa reer dhan mas-uuliyadeeda loo looga tegi reer dhan haddana toban iyo shan sano kan jiro waxaa laga yaabaa in hooyadiisna sa isugu kadadayihiin saaka ma cadaysatay cadayga ma cadaysata walaashiis ka yaraa laga yaaba cadays tiraa marka waxaan kala jeedaa naarta marka waa dhib aad u badan dhibkaas marka waxaa weeyaan xaggeed dhibow joogtaa waxay nafta jecesha ayay iga sokeyn naaray xaggeed joogtaa nafta waxay jeceshaha iga sokeyn jannay xaggeed joogtaa waxay nafta necabtahaa iga sokeyn sidaa weeyaan marka in aan makaarihda aan marka aan ku dadaano in masaajidka la fadhiyo waa makaarih in cilmi la barto waa makaarih in qur-aan la akhriyo waa makaarih in all la xus waa makaarih waxa weeyaan wax alla wiii xitaa adduunka hadda in loo shaqaysto waa makaarih waa dhibaato ma sahlan laftirkeeda dadkaan aragta hadda jidadka muxuu ahaa ilaahay rasiq waasa u furo rabbigan subxana wa tacala allah u barya gabdhahan iyo wiilashan jidadka dhoobanood aragteenoo salaada casr kadib soo dhoobayaan ilahay subxana wa tacala rasiq waasa alla u furo oo xalaal allah u furo rabbi subxaana wa tacaala inta guur la-aan guur allah siiyo inta muxuu ahaa guur lahana guurkooda mid toosan allah ka dhigo ilahay subxana wa tacala diintooda iyo dunyadooda alla u badbaadiye wallahi waad ka xanuunsan markaad dhallinyaro da'yar oo gabdha wiilal aad aragto oo halkan salaaddii casar kadib int soo tubta yacni waxay soo qaadayaan roogag waxa aad yaabaysa oo dee markaasaa laga yaabaa inay sida ku celiyaan waa suuragal soo suuragal maaha marka runtii dadkaas oo kale gabdha waxaad arkaysaa meesha taagan gabadhaas kuwa la qayra waxaa jira ama iyada lamid ah amaba xataa ka qurux liidan oo balaaye iyo jinni iyo jaangala toonkaas iyo meelo imtixaana ku nool sooma marka waxaa weeyaan haddii aad khyaarka qar waxay dhihi jireen qof dumar ahoo tuugsanay haddii aad aragto oo meel fadhida ood wax un heli karta la dhaaf maxaa yeelay haddii aad adiga aadan iqnaa ku samaynin waxaa dhici karta inay dhan kale ay duruufta ku kalifto waxaw daliila waxaw daliila nabigeena sala allahu alay wasalam saddexdii nin oo muxuu ahaa buurta ay ku duntay waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu ilaahay ugu dhowaaday gabar ay ilma ahaayeen oo aad ugu jeclaay zinana uu ka rabay iyadana ay diidi jirtay kadibna markii dambe ay duruuftii u gacma xirtay soo ma xasuustaan ha marka waxyaabahaas oo kale runtii in aad waxaan kala jira marka dadkaas dhibka ay maran fiir waxaa laga yaabaa ilmo agoon inay korinayaan dad muxuu ahaa curyaamo inay korinayaan dad sariir saaran wamaa ilaa daalika laftirkoodii noloshoodii marka dhibkaas ayaa loo marayaa dhibkaas dhiba reefeey xaggee jirtaa fi dunya walakhira waa isku mid adduunyo qofkii janno raba dhib waa inuu mara adduunkan ninka janna baan kala jeeda adduunka qofki meel inuu gaaro rabo ama cilmi ama madaxnimo ama dhaqaalo ama wamaa ilaa daalika waa inuu dhib maro marka dhibka lagaba maarmaan wa ya alraaxa fii tarki raaxa raaxada waxaa lagu heli inaad raaxo ka tagto abadan qof laa taxsab اlmajda tamran anta aakiluh lan tabluqa اlmajda xataa talaqa asabra ha u malaynin sharafta iyo meel sare gaaritaanka la gaara timir intaad soo qadqaadan afurkii waa taqaana markii xabad xabad soo qaada macaanka badnaa ma ahan saas maahan ilaa sibir intaad halkaa ku shubata aad leefleefto oo weliba aad ku raaxaysato sibir wax kharaaro adduunka kharaar miyaad aragteen sibir amaad maqasheen dacaarta xataa waa ka kharaariyaan mayna inkastooba iyadoo laga sameey marka waxaa weeyaan waa in dhib la maro jannada ilaahayna waxaa wey alaa ina silcata allahi alhaaliya alaa ina silcata ilahi aljanna weeyaan saasa nabigana yidhi calayhi salatu salaam baabu tashdiid adkayn lisku adkeeyo ama la adkeeyo fi lxalifi kudhaarasho lagu dhaartay bikayr ilah alla keyrkii tacaala kor ahaaye arrintaas in la adkeeyo oo khatar inay tan lisu sheegay ayuu baabkan u baabay saddex kun toddoba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa saxiix akhbarna cali ibn xujr waahiqa can ismaaciil wahu ibn jacfar alansaari waahiqatu dabt qaala xaddatana cabdullahi ibnu dinaar alqurashi waahiqa can ibni cumar cabdullahi bin cumar ibn khataab radi allahu taala anhuma ana qaala wuxuu yihi abdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waaali man kaana qofkaada xaalifan mid dhaarani falaa yaxlif ku dhaaran ilaa bilah alla weyne mooyane qofkii marba dhaarana horta dhaarta la yareeyaa fiican lakiin qofka du marba dhaarana allah subxana wa tacala ha ku dhaarto wa kaanat qurayshu qurayshin waxay taxliif mid ku dhaarato biaabaaha aabayaalkeed faqaala nabiga wuxu sl sl la taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiina ku dhaaranina saasuu nabiga yih sl sl xadis saddex kun todoba boqol iyo shan iyo lixdanaad wa xadis saxiix akbarana ziyaad ibnu ayuub atuusi waahiqatun xaafid wa albaqhdaadin oo ku jirta aan filaya qaala xadaana xadaثana ibn culey ismaciil ibn culey wahiqatun xaafid qala xadaثana yaxya ibn abi isxaaq alxadrami wa mowlaahuma saduuq rubama akhطأ qaala xadaثanii rajul waa mubham min bani khifaar fii majlis salim cabdilaahi ibni cumar qaala wuxuu yidhi salim ibn cabdilahi wuxuu yidhi qaala xadaثanii rajulu min bani khifaar ayaa ii warramay fii majlisi salim ibn cabdilahi iyuu igu warramay salim cabdilahi meel u fadhiyey majliskiisii ayuu nin reer bani khifaar ah igu waramay qaala salim ibn cabdilahi wuxuu yidhi samictu cabdاllah yani ibn cumar ayaan ka maqlay ninkaas markuu warka sheegay bani khifaar markuu sheegay salim ayaa warkii asaga ahaa wax ka yidhi samictu waxaan ka maqlay ibn cumar wa huwa isagana yaquul uu leeyahay qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm ina allaha alla weyne yanhaakum wuxuu idinka reebaya idin diidaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum abiyaalkiin abiyaalkiin yani shaarubka waa taqaanaan beryahan shaarub ma jiraan raggii shaarubada lahaa shaarubada waxaa kuley ragga akhyarta qaar ay soo gaareen dad shaarubado inta ay leegyihiin xisbilbacigii oo sadaam tiimkiisa iyo waad arki jirteen aan filaya baal kuwa shaaribo kuwaas masaakiin ay noqonaan kuwa soomaaliya joogi jiray berigii muxuu ahaa dowlad gacanka a jirtay saraakiishii soomaaliyeed shaarubadooda saas ayan saas shanla caadi waa la shallayn jiray ya sheekh mid ma ahan mid bas ma ahan laa ilaaha ila اllah shaarubada ku dhaaran jireen saas intay maleegaan saas ragga ayagaa shaarubadii maleegi jiri qaar yaa sheekh calaamat rajula hakada <laughs> yadanuun laakiin ramd rujula waa tan maxaa yeelay rujula waxay ku tahay tan dumarka ilaahay kuma karaameyn marka tan ilahay ku karaameyn midana waxaa weyaan amar waa laisku siiyey in la gaabiyo xitaa jaraaiim iyo balaaye wabaa ka buuxsan waa imtiaan iyaga iyo cidiyaha iyo waaas in la gaabiyo xitaa nadaafad ahaan baa loo gaabinaya iyo waxyaaba tiro badan xataa caafimaad ahaan iyo yahuudi iyo wii la khilaafa waa yahay marka shaarubada ay ku dhaaran jireen waa siduu sheekh sheegay intuu shaaribsa u mareega ay shaaribkiis ku dhaaran wax kale intuu ka soo tagay laa xawla walaa quwata ila billah waaya xadiis saddex kun todoba boqol iyo شan iyo لحdanaad waa صي abaranii زiyad بn halkaa ma rin in اllaha yanhaaكum ah, qaal salim wuxuu yihi بn cabdالlah samictu cabdالlahi yani ibna cumar yani ibna cumar wahuwa yquل isagoo qaala rasul u u sl sl in اllaha weyn yanhaakum wuxuu idin diidaya an taxlif inaad ku dhaartaan biaabaa'ikum aabiyaalkiin baab اlxalif bاlaaabaa aabayaalka in lagu dhaarto tan hadda ay sheegeen laftirkeeda iyo adiladii ku so arortay baabkan ubab xadis saddex kun todoba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadis saxiix akhbarna cubaydillah bn sacid asarqsi waaya iqatun suniy mamuun qaala wqtay bn saciid wlafd lahu qala xadaثna sufyaan ibn cuyeyna can الzuhri maxamed shab zuhri can salim cbdillahi bn cumar can abi cbdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu taala anhuma anahu shaniga iska dhaha meel kale haddii aad wax waysaan ii sheega samica wuxuu maqlay annabiyu nabigeen wuxuu maqlay cumara cumar ayuu maqlay maratan mar ayuu maqlay wahuwa cumarna yaquul uu leeyahay wa abi wa abi aabbahan ku dhaarta aabbahan ku dhaarta uu leeyahay fa qaala wuxuu yidhi in allaha alweyne yanhaakum wuxuu idin diidayaa an taxlifuu biaabaa'ikum abyaalki inaad ku dhaarataan idin diidayaa fawallaahi hadalka ayaa iskale cumar baa iskale fa qaala cumar wuxuu yidhi markada fawallahi allaan ku dhaartay ma xalaftu maanan ku dhaaran biha arrinta ayada ahayd tii ayad ahayd kumaanan dhaaran oo aabbahay iyo wix la midka ah bacdu intaa kadib oo nabigeenna saa yidhi daakiran anoo muxuu ahaa sheegi oo caadi aniga min tilqaai nafsi anoo sheegi walaa aairan ama anoo qof ka soo rari oo hebelaa saa yir dhihi weligey maanan ku dhaarin maanan ku hadlin ayuu le radi allahu taala arda xadii saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadii saxiix akhbarana camr ibn cuثmaan ibn saciid alqurashi waa saduuq qaala intu halkaa ma mise waan ka booday maya محمد بن عبد الله بن يزيد المغري وثقة وسعيد بن عبد الرحمن القرشي وثقة واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عن عمر هذا من مسند عمر كي هرن وحوى من مسند عبد الله بن عمر بأم مقدي ساس أم مقدي an cumar ana nabiya nabgena sal sl qal nabgen wuxuu yidhi in allaha lweyne yanhaakum wuxuu idiin diidaya an taxlifuu inaad ku dhaartaan biaabaa'ikum abayaalkiin qaala cumar wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu arda fawallahi allan ku dhaartay maa xalaftu biha kumaana dhaarin bacdu intaa kadib daakiran anoo sheegi oo naftayda toos u sheegi oo dhaarta aniga ay bilaabanayso walaa aairan anoo qof ka guurina xadidka saddex kun todoba boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadis saxiix akhbarna camar ibn cumaan ibnu saciid alqurash waa saduq qaala anbana moxamed whu بن xrb alkhawlani wa iq can zubaydi mxamed ibn waliid zubaydi wa iqaة habt can zuhri can salim can abih anahu cabdulahi bn cumar ahbarahu wuxuu ugu sheegay can cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu arda ana rasul s sl slm qal rasulkan wuxuu yidhi ina allaha alla weyn yanhaakum wuxuu idin diidaya an taxlifuu biaabaa'ikum abayalka inaad ku dhaartaan qaala cumar wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartee maa xalaftum aanan dhaaranin biha iyada bacdu intaa kadib daakiran anuu sheegi walaa aatiran anuu soo guurini baabu اlxalif biاlummahaat abayaalka dii la diida hooyooyinka warn baabi owla wa iyagana baabاxarifi dhaar loogu dhaartay bilmaanta hoyooyinka ayuu baabkan u baabay xadis kun todoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadis saxiix akhbarna abu ibn cali alqurashi waa hiqatun xaafid qaala xaddatana cubaydillahi bn mucaad alcambari waa hiqatun xaafid qaala xaddatana abi abiis waa mucaad ibn mucaad tamiimi waa hiqatun mutqin qaala xaddatana cawf ibn abi jamiil alcabdi waa naga maqnaa beryahan hiqatun rumiya bitashayuc alqadar can moxamed ibn siriin waa imaamki can abi hurayrata radia allahu tacala qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal sl la taxliifa ku dhaaranay biabaabka ambiyaalkina ku dhaaranina walaa biummahatikum yarxamuk hooyaalkiina ku dhaaran walaa bilandaad kuwa alla lala simaana iyo asnaamta haku dhaaranina walaa taxlifuu haku dhaaran ilaa bilah alla weynim kale ku dhaaranina walaa taxlifuu ha dhaaranina ilaa waantum saadiquuna adinkoo run sheegaysaan mooyane dhaar been ahna iska ilaaliyo saasuu nabigana amar ku bixi calayhi salaatu wasalaam baabu lxarifi bimillatin siwa alislaam diin aanan islaamnimada ahayn yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo kuwa qaarkood waxay dhahan mataqaanaa kufurtu ay dhahayaan markuu intuu aad u xanaaqa ay xaalad adag ka gaarto oo inaadun xabad un qof ku dhufto waxaa weeyaan iyo wax u lamid ay ka joogto iyo ayaa waa laga yaaba wuxuu hormarinayaa hadal noocaas ahoo caddayna inuu ilaahay subxana wa tacala ku gaaloobay carab ahaan qaar waxay yahuud ayuu yahay aan ku leexin asaga ma garateen yani waa arta waa taqaanaan marka qofku waxaas ku dhaarta xukunkiis muxuu noqonayaa waxaa khatar islaamnimada dhanba inuu banaan ka tago inuu banaanka istaaga ayuu halis ugu jiraa weyaan waa waciid adag xadiiska kun todoba boqol iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن عبدي وثقة عن خالد بن حضر جاي من ثقة خاء نوع قرأنا حاء إسكرها دبعة كدول قاضى مثل دبعة إذا نصرنا كدول قاضى حاء وأبانا محمد بن عبد الله بن بزيع وثقة قال حدثنا يزيد ibn zureyc waa iqa dabt qaala xadatana khaalid can khaalid markaad qutayba qaala xadatana ibn abi cadi can khaalid maya wuxuu saaray khaalid ibn huraan mise waa khaalid eh, ibn xarid ujayme ibn huraan miya alxada xada ah, asna waa un iqa marka fiir khada korkeeda dibacuu saaray kha ayuu ka dhigay xa weyaan wa ambana moxamed ibn cabdillahi ibn baziic waa iqa qaala xadatana yaziid ibn zureyc qaala xadaثana khaalid ibn mihram اxadaa axsant wa iqat yursil can abi qilaaba oo cabdillahi bn zayd aljarmi wa iqat faadilu kaiir irsaal cabdillahi bn zayd aljarmi haddii marba aad asxaab اkutub sita ku aragta ama rawaada guud ahaanba kunye la yidhahda abu qilaaba ama abi qilaaba midaad ka dhigtaba laa taqac ilaa calaa cabdillahi bn zayd aljarmi qof kale ha u raadinin weligaa intaad noosha abiqilaabo haddii aad aragto oo rawaadda axaadiista muxuu ahaa sunanka iyo saxiinka iyo masaaniidda xataa nin kale u raadin abuqilaaba waxaa weeyaan waa cabdullahi bin zayd aljarmi waa faadil kaiir irsaal can haabit ibn daxaak alansaari waa saxaabiyu mashhuur radia allahu taala qal wuxuu yihi saxaabigaas haabit qaala rasul rasulka wuxu yih sal sl man xalifa qof man xalif qofku dhaarto bimillatin diin siwa alislaami islaamnimada aan ahayn kaadiban isagoo been sheegi waaba beende inuu mxuuaha islaanimo in lagu dhaartay iyo muxuuaha iyo ilaahay subxaana watacaala magaciisa lagu dhaartay halkaasa ahayd iyo allihii islaamnimada keenay been kaadiban laba macnoba waa qaadan kartaa laba macno qaadana maxay tahay marka uu dhaarana ood ku dhaarana islaamnimada waxaan ahaynba waaba beenaalo beenow sheegi waana tan soo degdegi waxaa kaloo noqonaysaa xaaladiisa ayaaba been dhaartaasaa dhaar been tacdiim ila markaa waa ku dhaaranaysa waad weyneyni wax la weyney waa islaamka laakiin yahuudiye iyo buudiye iyo nasraaniye wax la weyney maaha waxaan midle ahayn marka waxa aad samayna dhaarta ayadoo beena waa dhaar beena waxba kama jirana qofka ku dhaarta eh, milo aanan islaamnimada ahayn in lagu dhaartana wax mudana maahan waaba beene labada tafsiirba waa la aadi kartaa kii aad rabta la aad marka o fa huwa isaga kamaa qaala waa siduu yidhi weyaan siduu ugu dhaartay ayuu noqonayaa oo wuxuu aadayaa meeshuu ku dhaartay halkaas ayuu la aadaya qaar waxay leeyihin haddii amba saa uu yeeli waaye islaamnimadu ka baxay ma meeluu intee u istaagay ama yahuuduu noqday saasuu dhahaya biluqati huwa annaga waan cabiraynaa nacam hmm. hmm. lama ogola xaaraan wa halis wa qof inuu mushkiladda arinta ayada lama ogola koleyba waxaa laga yaabaa qofka xaaladiisa unbaa la eegaya laakiin waxaan inxinaaga iyo sujuudda iyo rukuucda wax shabaha iyo looma ogola khaasatan meeshaas wa ka jira waaba taqaanaan mogta lin kagama sheekaynayo ilaa man ukriha qalbu mudmainu biliimaan haddii ay tahayna waa baab kale waxyaabaha la kale waxaa ka mid ah yani hadda calankan loo istaaga oo muxuu ahaa beryahan hadda taagan waad aragteen ina cabdimalik coldoon la yidhah ayaa dhankan somalilan maalin muxuu ahaa xaflad ay jirtay ma dhaweyd wa aragteen kolley ninkii meelaha xabsiga ku jiri jiri jiray oo meelahaas muxuu ahaa marka ayaa dad tiro badan oo istaagay ayuu keligii iska fariistay markaasaa toosh waxaa lagu qabtay weyn oo indhaha muxuu ahaa waxbaan la arkayn magaala wdhan culammadii khayrlaas iyo odayaashia usoo hiliyey ogaasyadii reer somalilan Eh, muxuu ahaa suldaan eh, maxamed xasan miu aha iyo rag waxaan arkay eh, rag akhyaar ahoo oo kulligood iyo culimo tiro badan iyo xataa culimmadeen nairobi hadda way soo gaartayoo marka mararka qaar waxay u baahanay in lagu tuliy hal mar mataqan muxuu lagu goobto waxyaabahan baatilka haddii wix baatil saad loo goobto maarata hal mar min laga soo bilaabo inta shanta soomaali ay deganta meel walba laga soo tuuray iyo wixii qurbo noo aaday oo wixii baatil hal mar lagu wada tuliyey waa iska baaba'ayaan waa waxa laga leeyay dadki war imtixaanka hor taaganoona haysata aan ku wada muxuu tulin oo hal mar markaad baail soo baxdo hal mar hala goobiye ma garateen hadda beeraha waad aragteen waa la goobiya beeroley ma tiraa dadka qaarkood wuxuu beer waxaaba yaqaanaan geelun baa yaqaanaan marka beeraha waxaa weeyaan kaliga haddii aad tirado waan falaya waxaa laga yaba inaad kadeedanto oo bil iyo haasatan haddii ay beerta weynta qalabkaana ma jirin mogta kadibna inteenaana laga yaaba marka hal mar berri xaajishiro beertiisaan aadaynaa bas hal maraa marka la wada bixi nin walba wuxuu soo qaadanayaa yaambadii isagana waa laga rabaa qadada iyo quracda iyo adduunkii muxuu ahaa ama geel haqala ama ari haqala ama muxuu ahaa raashiini badar dadka ka dharjiya sa u taalla marka waa lagu tulinaya hal mara wixi dhan lala dhamayna khalaas cawstama meesha waa isdayeen soo ma bahadalka marka wuxuu u bahan yahi in hal mar la goobto hadda hawsha ayadee juuq laa madaxweynean ka hadlayni walaa wasiiran ka waa la wada aamus maxaa yeelay muxuu ahaa dan baa laga imaaday laakiin haddii keligiisu noqon lahaa ninkaas waaaba laga yaba inuu ku mudan laha xabsiga dhowr sano ku jiray in mar labaadna lagu ridaa laga yaabo muxuu ahaa halkaa lagelilaha ya weligii u isdifaaci jir lakin xabsig maku jiri jir ahy ahy waaya mishkiladda moog tahay qowlkan nuushuuska oo qofka diida war waxaan ma rabno ama waxaan waa khalad adduunkan lagama rabo adduunkan waxaa la rabaa nacam nacam nacam nacam adi dabakac gaalnimo haddii la dhaha iska dabakac baail haddii la sheego dabakac saasaa imaa ta ayadana waxaa weeyaan islaamnimo ma aha albaail baail wاlxaqu xaq saa weyaan waaya baab اlxalif min aswal islam soomaanan joogin man xalafa qof ku dhaartay bimilatin man xalafa bimilati siwa islam soo maaha kaadiban fahuwa kama qaal qaala qutayb wuxuu yidhi fi xadiidihi wuxuu ku yidhi ila laba nina muxuu aha warisaye qutayb ibn saciid iyo maxamed ibn cabdillaahi ibnu baziic ayaa wariyeene qutaybe xadiikiis wuxuu ku yidhi mutacamidan man xalafa bimilatin siwa islam mutacamidan isagoo qasti wa qaala yaziid wuxuu yidhi kaadiban fahuwa kama qaal waman qatala qofkii dil nafsahu naftiis bishayin wax ku dila cadabahu allah alla weyn wuxuu ku cadaaba bihi shaygaas fii naari jahannama jahanamo gudaheeda ayuu rabbi ku cadaabaa isqarxi suncab daba ka soo dhac baabuur isu dhig tareen isu dhig wahaakada aday ku taalla mxuu xabad isku dhufo xadii saddex kun todoba boqol iyo ko iyo todobaatanaad saas baa lagu cadaabi xadii saddex kun todoba boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadiis akhbaranii maxmuud ibn khaalid asulami wahiqatu qala xadathana abulwaliid waxaa weeye abulwaliid wa alwaliid muslim الqرشي وثقة kثير التدليس والتسوية قال xدثنا أبو cاmر الأوزاعي وثقة جليل عن يحyى بن أبي كثير وثقة يرسل ويدلس أنه xdثه قال xdثني أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وثقة فاضل كثير الإرسال كثير كثير الإرسال قال xdثني ثابت بن الضحاك أن رsuل رسل صل رسلk وxuu yihi من xلف qof ku dhaartay بمiلة diin siوى الإسلام كاadiبا uuna beenaalo ku yahay sheegashadaas iyo dhaartaas iyo weynaynta weynayna amaba been wuxuu ku dhaarna ay yihiin fa huwa kamaa qaal waa siduu yihi weeyaan meeshii unbuu aadi waman qatala nafsahu naftiisa qof ku dila bishayin shay cudiba bihi fi aakhirati aakhira kaas ayaa lagu cadaabaa baabu alxalif bilbara'a min alislaam qofka inuu islaamka beri kay inuu ku dhaarta wuxuu ku saaray baabkan baa xadiis 3,700 iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis sahih akhbarani al-Husayn warka asaga la socda khiyaaray hadda Soomaalida ma arkaysaan khaasatan dadka jalafka ah oo geeleyda iyo dadka muxuu ahaa yaani qudaadiga iyo howlahaas ah waxaas caadi u yihiin koob biyo lacaba muxuu ugu maduuna inay waxa sheeg sheegaan way ku dhaarneen ha wakaas ha ha maaaib hadi maaaib maaaib xadiidka saddex kun todoba boqol iyo laba iyo todobaatanaad waa xadii saxiix abarani akhbarana alxuseyn ibn xurayf alkhuzaci wa iqatu qala xadaana alfadl ibn muusa can xusein ragga waa raggaan soo marray soo ma hay can xusein eh, ibn waaqid alkhurasaani almarwazi wa iqat lahu awhaam can cabd illaahi ibn brayda ibn xusayb alaslami waaiqa can abihi abihiis oo ah burayda ibn xusayb aslami radia allahu taa sabi jaliil qal wuxuu yihi burayda qaala rasu rasulka wuxu yih sal sl man qaala qofka yihahdo innii aniga bariun min islaam islaamnimada ayaan beri ka qofka yihahdo fain kaana kaadiban hadduu been sheegi fa huwa kamaa qaala waa siduu yihi weeyaan wain kaana saadiqan haduu run sheegina lam yacud uma soo laabtay alislam islaamin isagoo nabad qabo oo dembi iyo imtixaan iyo islaamnimadiisii wuu dhaawac ayuu gaarsiiyey oo hadalkiisa ayaa gaarsiiyey baab ulxalif bilkacba kacbada in lagu dhaarto inaan la ogolayn ayuu baabkan ubaabay xadiska sax kun todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadis saxiix akhbarana yuusuf ibnu ciisa almarzi wa hiqatun faadil qaala xadathana alfadl ibnu muusa qaala xadathana miscar ibnu kudaam alhilaali alcaamiri wa hiqatun tabtun faadil can macbad macbad ibni khaalid alqaysi aljadali wa hiqatun caabid can cabdillahi bni yasaar aljuhani wa hiqa can qutaylata qutayla ibnu sayfi alansaariya ah, bint sayfi alansaariya waa imratu min juhayna weyaan radia allahu taala ardaaha waa saxaabiyad ana yahuudiya nin yahuudi ah ayaa ata nabi nabig sal slm faqal wuxu inakum adinka haddii aad ummadda nebi maxamed iyo nebi maxamed raggiina tihiin dadkiina tihiin tunadiduuna alla ayaad badisaan ama wax la wadaajisaan ama aad garab dhigtaan wa inakum adinkana tushrikuuna shirki ayaad ku dhacdaan oo allaad wax la wadaajisaan taquuluuna waxaad leedihiin maa shaa allah wixii alla uu doono washita nabi allow aday addoonto saasaad leedihiin oo saxaabada saa dhihi wa taquuluuna waxad leedihin walkacba kacba baan ku dhaartaad leedihiin faamarahum الnabiy nabigeena saxabada wuxuu faray sal l slm idaa araaduu haddii ay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquulu inay yihahdaan warabbi اlkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartay wayaquulu ay yihahdaan maa sha allahu alla weyn intuu doono iyo uma intaa kadibna shita adi adoonto asalukum asalukum billaahi uma bikum oo kale baabu lxalifi awaaqiit awaaqiidda iyo asnaamta in lagu dhaarto xaaraannimada ayuu baabkan u baabaya aaaquut kulamaa cubida aw udima cudima min duuni illahi tabaaraka wa tacaala daaquudka marka shaydaanka loo isticmaalaa wax alla wix ilaahay ka soko la weyneeyo oo la caabudo oonan mudnayn dee ilahay umbaa cibaado mudan keligiis cid kaloo la mudan lamaba arke ayaa daaquut la yihahda weyaan xadيث kun todoba boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadيث صحيح أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن هارين الواسطي وثقة متقن عابد قال أنبانا هشام بن حسن الأزدي وثقة من أثبت الناس في ابن سيرين عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه can inabi nabig uu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa taxrifa ha ku dhaarina biabaaibkum abayaalkiin walaa biawaaqiit iyo asnaamta ku dhaarinin iyo waxyaabaha ilahay khayrkii la caabudo baabulxalif bilaat sanamka laata la in lagu dhaarta wuxuu kuso arooriyo baabkan baab xadis saddex kun todoba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix akhbarna hadda beryahan waxaad aragteen waxyaabaha la yaab kale ilaahay dadka u nacladay fi dunya dadka ugu muuqmuuqdo waxaa ka mid fircawn sowsaa maaha fircawn oo ana rabbukum la istaaga waxaa la yaab la hadda dalkaas masar oo muslimka ah dadka xulkooda qaranka faraacina la yihahdo bal ka warraba fircawnka qofka xataa ay ammaanayaan fircawn ay leeyihin waa mawaasiin rogantay oo wax madax ku socda wa luguhi kor qof madax ku socda ama gacmihi ku socda masaaib marka laat haddaad aragto marka qof allaat walcusa ku dhaarani hala yaabin ama carab ha noqdeen waliba hadda calmaaniyiintan khaliijka ku nool oo hadda taqriiban munaafiqiinta booskoodii buuxiyey munaafiqiin waliba awood lahay noqdeen waxaa weyaan i meel duwal carabiya walislaamiya wasomalia kula makaan iyo kuwan mulxidiinta soomaalida kuliba waxay carab gooryaal u saarin annagaba balaa naga buuxdee dadka ayaga waxaa weyaan maanta inay diimihii hore ay soo nooleen ay ka shaqaynayaan oo ilaahay subxana wa tacala ummadaha ku haligay xadiiska kunta loo boqol iyo afar iyo toddobaatanaad xadiidka saddex kun todoba boqol iyo shan iyo todobaatanaad waa xadii saxi akhbarna kahiir ibn cubayd almadxaji waa iqa qaala xaddaثna moxamed bn xarbi alabrash alkhawlani iqa can zubaydi maxamed ibn zubaydi waa iqatun habt can zuhri waa imaamki can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf radia allahu ta an ardah cbdiraman bn cawf an ulijeedaa waa iqa can abi hurayrata radia allahu ta anu ardah waraxima jamiic aruwaat qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yh sal sl man xalafa qof idhaarto minkum idinka idin ka mid muslimiintiyey oo faqaala kadibnii rabilaat laata ayaan ku dhaartay faliqul ha yihahda laa ilaaha ila allah maxaa yeelay islaamnimadii isaga waa isdayeen waman qaala qofkiila lisaaxibii saaxibkiis ku yihahdo tacalu qaamirka aan qimaar ciyaarno khamaar aan ciyaarno qofkii saaxibkii ku yihahdo iyo walaalkii falitsadaq ha sadaqays dembi weyn ay ku dhacay baabulxalif bilaata walcuza cuse iyo laata oo laisraaciyo afara'aytum allaata walcuza wamanaata ahaaliata alukhra waa asnaamtii ay gaalada caabudi jireen xadidka saddex kun todoba boqol watiga watiga aan ah. Hmm. ma lacag lagu kala qaataa kaas waxaa weyaan wuxuu galaa nashirdiirkii oo saxi muslim uu sheegi jiray man laciba binashadiir fakaanamaa fi saxi muslim sabaqa yadahu fii laxmi khinziirin wadamihi qofkii ciyaar waxaan kusoo marnay kitaabka ma taxasuustaan aan kusoo marnay macalim sunan kusoo marnay qofkii turubka iyo waxyaabaha qaarkood kuwa waxaa alka imaan dhawid ilmi inta soo aroori masaajid dhex suuray turub ciyaarsiina maarteen soo ma arkid iyo beyski iyo ushidayo beraabk bexraabka waa kan dhankan waxaa loo shiday saasaa loo dhigay bahali weynaay oo <laughs> yacni tifiyada weynaada loo dhigay geemkia loo dhigay kuwana xagga fadhiyaan turub caadi ciyaarayaan masaajid xadiis oo maxaad u yeesheen gaangis ay noqonaan oo khamrada meelaha ku cabaan waa kharimayaan halkaanaan ku haynayna cilmi badana o xadيث سدح kun todoba boqol iyo lix iyo todobaatanaad wa xadيث ضaciifa أخbarna abu dawud sulayman ibn sayf alxarani wa ثiqة xaafid qala xadaثna xasan ibn mxamed الquraشhi wa saduq qala xadaثna زuhayr بn mucaawiyaة الjucfi wa ثiqة tabt wa samaachu min abi isxaaq fi akhirihi qala xadaثna abu isxaaq ضacfiga mesha ka mujadan abu isxaaq الsabic muscab ibn sacd ibn abi waqaas wa ثiqة arsla can akrima ibn abi jahl radia الlahu taala arda ikrima can abihi abihiis oo sacd ibn abi waqaas radia allahu ta ardaha man ramaa sahman fii sabili qalu sacd bin waqaas kunaa waxaa nadkuru kuu sheega bacd alamri arrimo ayaan sheegi jirnay wa anigana xadiidu cahdin biljaahiliyati aan gaalnimada iyo jaahiligaan ku cusbahay oo marka ayda soo islaamay agaarkeeda allahu akbar waqtiga orod badana faxalaftu waan dhaartay bilaat walcuza ayaan ku dhaartay laati cuza ayaan ku dhaartay faqaala lii asxaabu rasul waxay yihahdeen bisa maa qultu waxaa tiri xumaan badanaa ey eti rasulla rasulka ale u tag oo fa aqbir u sheeg ina anaga faina anaga laa naraaka kuma aragna ilaa qad kafarta inaad gaalowdamo ooyane faataytu waan u imid nabigena sal sl faakhbartu waan u shegay faqaal lii wuxuu ii yidhi nabigena sal slm qul waxaad tirahdaa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah alaaثa maraat saddex jeer dhah weyaan watacawad bilah alweyne ka maangal min ashayطaan alaaثa maraat saddex jeer wadful can yasaarika bidexdaadana utuf nuf sawtuf amaba afuuf alaaثa maraatin saddex jeer walaa tacud lahu awlaaban xadiidka marka tafaasiishaas iyo detailkaas hoose oo tirada badan ayaa muxuu ahaa ayaa mooyane qeybtan hore oo qofki inuu laa ilaha illa yihahdo waa tii hore aanu soo marnay iyadoo saxiix xadiis saddex kun todoba boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad cashirkeena cawdama insha allah tabaaraka watacala wa xadiis daciifa akhbarna cabdilxamiid ibnu moxamed alxarani wati qaala xadaثna makhlad ibnu yaziid aljazri wa saduq lahu awhaam qala xadaثna yunus ibn abi isxaaq الsabici wa iqat saduqu yahimu qaliila can abihi abihiis oo camr ibnu cabdillahi bni cubayd asabici alhamdani ahay wa iqat muktir caabid اkhtalطa fii akhirihi waa taqaanaan qaala wuxuu yidhi abu isxaaq xadaثanii muscab ibnu sacd ibn abi waqaas waa iqa can abihi abi sacd ibn abi waqaas radia allahu taala arda qala yihi sacd xalaftu bilaat walcuza ayaan ku dhaartay alaata iyo cuza labada sanam ayaan ku dhaartay faqaala lii asxaabii asxaabtaydii raggii ila jir waxay yidhahdeen bisa maa qulta waxaa tiri xumaan badanaa ey qultu waxaan idhi qulta waxaa tiri ay igu dhaheen hujran hajran baa idin qoran hujran dhaha bidami alhaa hujran qubxan wax xun ayaad sheegto aad u liidan aad u xooseeya weyaan faataytu rasul la ban umi sal slm fadakartu dalik la arrinkaas ayaan u sheegay wixii aan sameeyey wixii muxuu ahaa liigu yidhi ayaan u sheegay faqala wuxu yhi qul waxaa tirahdaa laa ilaha illa allah dhah weyaan tawxiidka qabso waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir wanfud afuuf can yasaarika bidax daadara alaatan saddex juf wtacawad bilah min shayطan rajim shayطanka ilahay ka magan gala subxana wa tacaala uma laa tacud arrinkaa u laabanay weyaan hada wallah aclam w sal lla sl bdi rasul mustafaa